bsm اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وصaxbih وsلم تسليما كثيirا اllهma cلمna ma ينfعna وانfعna bma cلمtna اllهma ina نسألka الفقه في الdin رb اشhرح lي صdري وysr lي أmrي wxل cقدة min لساني yfqه qwlي wuxuu uhi mualifku xafiظah الlah alfصل الsaaبع faslka toddobaad fi الظاahiri والmuأwل ظaahirkii iyo muأwlkii ayuu halkan mualif ku tilmaamaya alaahiru lafdiga daahirka ahaa huwa asagoo alladii kii weeye dalla cala almacnaa macnaha tusiye alladii kaasoo wadica lahu loo dejiyey macnihii loo dejiyey ka tusinaya weeye dalaalatan tusmo tusinaya danniyatan oo mala ku dhisan maca ixtimaali hayrihi iyadoo ay suuragal tahay heyrkii macnaha heyrkii uu suuragal lafdigan ka yahay oo uu ixtimaalayo waqad qadamnaa hore baan u soo sheegnay alfarqa farqiga udhexeeya baynahu daahirkii wa bayna nasi walmujmal iyo naskii iyo mujmalkii awal kitab kitabka awalkiisan kusoo sheegnay waqad ajmaca culamaء ummati ummadda culamadeedana waxay isku waafaqsan yihiin cala annahu yajibu inuu waajib yahay alcamalu biاظaahiri daahirka in lagu camal falo fii ma huwa ظaahirun fiihi wuxuu daahir ku yahay wa huwa aqlab اlkalaam waana hadalka suu u badan yahay aqlab اlkalaam hadalka suu u badan yahay weeye waayah wuxuu ku uhi mualifku halkan waxaan ku tilmaamaynaa daahirkii iyo muawalkii waa laba lafdi oo lid isku ah waayah wuxuu horta daahirka tacriifkiisa waxaa weye waa lafdiga tusinaya macno loo dejiyey dalaalo danni ah na ku tusinaya asagay suuragal ka tahay macno kale inuu ixtimaalo lafdigan macna waa lafdi laba macno ixtimaala laakiin labadaa macno mid ka xoog badan macnaha uu ka xoog badan yahay ayaa waxaa la dhahaa daahir macnaha laga xoog badanyana waxaa la dhahaa khilaafu daahir daahir ka soo horjeeda wey haddaba lafdiga daahirka ah tacriif kalena waa lagu tacriifiyaa culamada qaar waxay dhahaan maxtamala macnayayni axaduhuma arjaxu min alaakhar waa tacriifkii waraqaadka maxtamala macnayayn axaduhuma arjaxu min alaakhar oo wixii laba macno ixtimaala midkood uu xoog badan yahay ka kale uu ka xoog badan yahay macnaha haddaba xoog badan waxaa lahaa daahirkii waaya farqiga u dhexeeya daahirka iyo naska iyo mujmalkana horaan u soo caddaynay buu ihi kitaabka awalkiisaan ku soo sheegay waa kii inoogu soo sheegay mualifku markuu ka hadlayey aqsaam almantuuq aqsaamtii manduuqa markuu ka hadleeyey safxada afariyo afartan koley dabcadaydan dabcaad kale way ka duwan yihiin marka halkaasuu mualif ku sheegay daahirka iyo naska iyo mujmalka farqiga udhexeeya midkaas uu soo tariifiyey tariif guud buu soo tacriifiyey waaya haddaba xuumka daahirka waa maxay xuumka daahirka horta markii intaynan taa u gudbin markuu ku leeyahy mualifku dalaala daniya maca ictimaali hayri hal tusaala ka bixinayna alfaada cumuumka alfaada cumuumka waa aahir in cumuumkeeda ku baaqahanaysa waa aahir waa kaan idhi dalaala اlcaam al raadihi calى jamiici afraadihe aniya waa ka dhihi jir waaya haddaba dalaalada caamku waa min baab he min baab aaahir weyaan aahirkay soo gelaysa maala hadduu qof dhaho man dakhala daari faakrimhu qofkii daarteeda soo gala ikraam waa lafdi caam ah qof kasta oo guriga soo gala sahiir iyo kabiir rag iyo dumar yuu soo gelaya mise dadka qaar buu u jeedaa labada waa ixtimaasha laakiin muxuu daahir ku yahay qof kasta guriga soo gala saasuu ku xoog badanya ayan kaan gaal iyo wuxuu ahaadaba waaya marka cumuum iyo khusuusba lafdiga waa laga fahmi karaa laakiin cumuumku ku xoog badan yahay waaya cumuumka xoog badan cumuumka hadda wuxuu noqonaya daahir alfaadda cumuumkana oga qiyaas qaado qis calaa dalik alfaadda cumuumka o dhan oga qiyaas qaado xukumka aahirka waa maay ukumka aahirka waxa wayaan bu ihi isku waafaqsan inay waajib tahay in aahirkii in lagu camalfalay waajib tahay wixii uu aahirka ku ahaa waa lagu camalfalaya qaacidada haddaba mualifka uu inoo sheegay sidanaan u dhigi karaa yajib alcamalu biاaahir walaa yajuuzu sarfuhu can aahirihi ila bidaliil qaacidada usuuliga wakaas waxay leedahay qaacida usuuligu yajib اlcamalu bالظaahir waxaa waajiba daahirka in lagu camal falo walaa yajuuzu sarfuhu can ظaahirihi ila bidaliil daahirkiisii lagama sarfin karo lagama leexin karo ila bidaliil daliil inuu jiro mooyaane yajib اlcamalu bالظaahir walaa yajuuzu sarfuhu can ظaahirihi ila bidaliil daahirkiisi lagama leexin karo lafdiga daahirka ah ila in daliil loo helo mooyaane haddaba lafdiga daahirka ta'wiil wuu ixtimaala lakin wuxuu u bahan yahay daliil macnaha uu tusinaya raajixa lagama tegi karo ilaa in daliil saxiixa oo tawiilkiisa tusinaya ama takhsiiskiisa inuu khaas yahay ama naskhiisa inuu mansuukh yahay tusinaya mooyaane waaya وأma الmuأwل lafdigii muأwlka ahmiya fahuwa asagu mutawaqifun wuxuu ku taagan yahay calى macrifati التaأwiili tawiilka garashadiisa wالتawiilu tawiilkuna waxa weyaan huwa asagu xamlu lafdi lafdigii lagu xambaaro الظaahiri ee ظaahirka ah calى الmacna الmuxtamal macnihii la ixtimaalayay in lagu xambaaro weyaan almarjuux ee laga xoog badnaa bidaliilin daliil lagu xambaaro wاlmuأwlu lafdigii la ta'wiiliyena huwa asagu allafd lafdigii weeye alladii kaasoo xumila lagu xambaaray calaa hayri daahiri daahirkiisa waxaan ahayn liwujuudi daliil daliil helitaankii awgeed daliil baa jira lafdigii ka sarfinaya daahirkiisii wadalika miaal haddaan ku keeno kamaa warada sidii ku soo aroortay fi xadii اlqudsiyi xadiid اlqudsigii uu nabigu yihi calayhi الsalaaة wasalaam qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu ihi yaa cabdii addoonkaygiiyo maritu waan xanuunsaday falam tacudnii maadana soo booqayn qaala alcabdu addoonkii baa wuxuu ihi kayfa tamradu seed u xanuunsanaysa wa anta rabuulcizati adigaa rabuulcizihii ah rabuulcizihii baaba tahay seed u xanuunsan faqaala wuxuu ihi ilaahay marida cabdi addoonkaygiibaa xanuunsaday fulaan hebel ahaa falam tacudu maadan soo booqanin walow cudtahu haddaad soo booqan lahayd lawajadtanii waad iga heli lahay cindahu agtiisa faqowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yidhi maridtu yadul wuxuu tusinaya calى anahu yamradu ilah inuu xanuunsanay u tusinaya daahirkiisu ila ana hada hase yeeshee kani muxaalun waa waxaan suuragal ahayn fii xaq اllahi tacala ilahi xaqiisa suuragal kuma waa wax mustaxiil ah ilahi inuu xanuunsado lأnnahaa maxaa yeelay sifadaasi sifatu naqsin waa sifa nusqaan walidaalika sidaa darteed tasahal alcabdu addoonkiiba isweydiiyey kayfa tamradu seed u xanuunsanaysaa wa anta rabuulcizati adigaa rabuulcize ahe facallamahu shaaric ilahi marka wuxuu baray ta'wiila hada اaahir aahirkan in la tawiilinay ayuu baray waana muraada in looga jeedo maradu cabdi adoonkiis inuu xanuunsaday maradu cabdi addoonkiisa xanuunkiisa in looga jeedo wanasaba almarada xanuunkiibuu u nisbeeyey ilayhi ila allah ilahay xaggiisa ayuu ilahay isu nisbeeyey litashriifi cabdi lmu'min si addoonkiisa mu'minkaha ah oo u sharfo oo u maamuuso waliihaarati ihtimaami lmu'mini mu'minka danayntiisa uu danaynaya si loo kiciyo oo loo soo jeediyo biakhiihi walaalkii uu danaynayo almumin muminka ah laa siyima gaar ahaan in marida hadduu xanuunsado fayacuuduhu marka uu soo booqdo calaa haada taa inagoo ku soconayna yuqaalu waxaa la leeyahay kayfa yuujad allaahu ilaahay see looga helaya cinda almariidi qofkii xanuunsanaa agtiisa wahal yakuun allahu ilahay mu wuxuu ahaanayaa cindahu cinda almariid qofka xanuunsan agtiisa fi lmustashfa isbitaalka dhexdiisa aw amase albeyti guriga dhexdiisa aw hayrihima ama labadaas heyrkoodo min alamaakin meelihii kale ah wahal huwa ilaahay ma waxa uu la joogaa cinda kulli maridin qof kasta oo xanuunsan waljawaabu jawaabtu waxaa weeye annahu shaniga kamaa awala lana allah ilahay suu noogu ta'wiiliyey ashiqa alawal qaybtaa hore wahuwa almaradu oo xanuunkii ah facallamana una bara kayfiyata tawiili saxiix kayfiyada ta'wiilka ee saxiixa ah fainana anagu nuawilu waxaan tawiilinaynaa ashiqa aani qaybta dambe xadiidka oo naquul waxaan odhanaynaa lawajadtanii waad heli lahayd cindahu addoonkayga agtiisaad heli lahayd ay lawajadtanii cindahu waxa loga jeeda ay lawajadtanii lawajadta raxmati naxariisteeda heli lahayd waddaliilu waxaa calaa wujuubi hada ta'wiil ta'wiilkan waajibnimadiisa daliilka tusinaya waxa weeye huwa asagoo istixaalatu ixtiwaa'i almustashfa isbitaalkii inuu koobayo inayna suuragal ahayn aw hayriha ama isbitaalka hayrkii cala allahi ilaahi subxana wa tacala inuu koobi karo inay mustaxiil tahay wa minhu waxaa ka mid ah lafdigii waxaa weeye muawalka ahaa qowluhu tacala qowlka ilahi uu yihi wajaءa rabuka rabbiga ayaa yimid faqad xamalahu اlculama culamadu waxay ku xambaareen cala majiiءi amri اllahi tacaala amarka ilaahay inuu yimid liistixaalati macna almajiiء اlxaqiiqiy macnihii imaanshaha ee xaqiiqi ahayd ayaan suuragal ahayn wa huwa macnaha majiiga xaqiiqiga ah khuluwu makaan meel inay ka maranayso min allahi ilaahay wاshtigaalu aakhara bihi meel kale inay ku mashquulanayso cala allahi ilaahay wadaliilu hada tawiili tawiilkan daliilkiisuna waxa weye qowluhu tacala qowlka ilahi uu yihi fii suurati اnaxl uu ku yidhi hal yanduruuna gaaladun waxay sugayeen ilaa an ta'tiyahum اlmalaa'ikatu malaa'igtu inuu timaado mooyaane aw amase yaأtii amru rabbika rabbiga amarkii inuu yimaado mooyaane wanadiiru hada kan waxyaabaha la midkaa fii kitaabi illahi ilahi kitaabkiisa wa sunati rasuulihi salى اllah alيه wasalam iyo sunnada nabig alيه slam n wanaiiru hada iyo kan wixii lamid ah dheh kaiirun wuu ku badan yahay fi kitab ilah kitabka ilah sunati rasul ilah rasulka ilahi sunnadiisa sala allahu calayhi wasalam halkan alif wuxuu ku tilmaamayaa muawalkii had ya jeer culammada usuuliyiintu way israaciyaan daahirka iyo muawalka maxaa yeelay lafdiga daahirka marmarka qaar waxaa dhacda in la ta'wiiliyo oo daahirkiisa laga sarfiyo ayaa dhacda oo macnihii laga xoog badnaa lagu xambaara haddii deliil ka sarfinaya la helo daahirkii oo markaa u leexinaya macnihii laga xoog badnaa marka muawalku waa maxa muawalku waxaa weeye si aan muawalku u ogaano yidhi marka horta tawiilka aan tacriifino maxaa yeele muawalka waa kii la tawiiliyey haddaba si aan u ogaano muawalka macnihiisa waa inaan macnaha tawiilka horta marka hore ogaano tawiilku waa maxay wuxuu ihi xamlu lafdi ala xamlu lafdi الظaahiri cala almacna almarjuux bidaliil yacni lafdigii daahirka ahaa ee laba macno aan idhi wuu ixtimaalaya laga xoog badan yahay macno xoog badan in lagu xambaaro macnihii waxa weeye laga xoog badnaa laakiin bidaliil daliilna uu markaa arrinkaa tusinayo in lafdiga laga sarfinayo macnihii raajixa oo loo sarfinayo markaa macnihii marjuuxa laga xoog badnaa haddaba haddaan soo koobno ta'wiilku waxa weeye lafdiga daahirka ahaa ee labada macno lahaa midna xooga badnaa manihii raajixa iyo manihii marjuuxa laga xoog badnaa in lagu xambaaro macnihii laga xoog badnaa ee marjuuxa ahaa oo maxaa lagu xambaaraya oo manihii lagu leexinaya aahirkiisii iyo macnihi ku xoog badnaa bidliil dliil baa jira marka ka sarfinaya lafdiga aahirkiisii oo ku xambaaraya macnaha laga xoog badan yahay waaya muawalkuna waxa weeye waa lafdigii lagu xambaaray calaa hayri daahiri daahirkiisi waxaan ahayn waa lafdigii tawiilku galay waa daahirkii la tawiiliyey ee lagu xambaaray maxay macnihii laga xoog badnaa lafdigaas waxa lahaa muawal mar hadduu tawiilka gala lafdigii daahirka ah oo lagu xambaaro macnihii laga xoog badnaa waxa la lahaa muawal muawal waa lafdiga lagu ambaaray bu i calaa hayri aahirihi aahirkiis waxaan ahayn daliil baan arrinkaas keenay tusaal mualifka inoo keenay tusaalahaas waxa wey xadiisulqudsigii ilahay wuli subxaana wa tacaala yaa cabdi addoonkaygiiyow maridtu waan xanuunsaday falam tacud imaana soo booqan marka ishkaalku wuxuu ka imaanayaa ilahi subxana watala naftiis wuxuu ku sifeeyey inuu xanuunsaday dee xanuunkan ilahi subxana wa tacaala yani wuu ka nasahan yahay maxa waa sifatu naqs waa sifata naqs suuragal maa ilaha in lagu sifeeyo xanuun haddaba maridtu maxaa looga jeedaa waxa weeyaan ilaahay markuu weydiiyey addoonkii wuxuu ihi rabbiyow seedu xanuunsanaysa adigaa rabulcisehe seedu xanuunsanaysa markaasaa wuxuu ihi marida cabdii fulaan addoonkii hebel ahaa baa xanuunsanay oo falam tacudhu maadan soo booqanin walow cudtow haddaad soo booqan lahayd lawajadtanii cindahu agtiisa ayaad iga heli lahayd marka wuxuu ku leeyahay lafdigan maradka ilahay subxana wa taala naftiisa ku sifeeyey daahir buu ku ahaa ilahay inuu sifadaas he sifada uu ku sifaysan yahay yani daahirka lafdiga eegno laakiin waa la ta'wiiliyey oo waxaa lagu xambaaray maridtu waxaa lagu xambaaray bimacnaa marida cabdi adoonkii baa xanuunsaday marka lafdigii ta'wiil baa soo galay oo daahirkiisa waa laga sarfiyey waxaana lagu xambaaray marida cabdi addoonkii baa xanuunsaday ilahay subxana wa tacala wuxuu naftiisa ugu sifeeyey maradka asagoo dee mararka ka nasahan wuxuu oga jeedaa addoonkiisiibuu tashriifinaya oo takriiminaya addoonkiisii ayuu sharfaya u leey addoonka aan jeclahay ayaa xanuunsaday marka maadan soo booqanin haddaad soo booqan lahaydna agtiisaad iga heli lahayd haddaba xadiidkan wuxuu ku cad yahay sariix buu ku yahay ilahi subxana wa tacala inuusan xanuunsanin sababto ah ilan asagaaba ilahi subxana wa tacala noo caddeeyey arrinkaas oo isla xadiidka laftiisa lagu sheegay marka xadiidkan tawiil uma baahnaba xadiidkan he tawiilba uma baahno wax tawiil u baahan yahay mama jiraba maxaa ilaahay subxana watacala asagaaba caddeeyey macnahan wuxuu uga jeedo oo xadiidka laftiisaaba caddeeyey halkan mualifku uu yidhi lawajadtanii cindahu yani waxaa looga jeedaa buu yidhi raxmadayda ayaad heli lahayd oo saasaa lagu ta'wiiliyey culamada qaar saasay ku tilmaameen mualifku uu sheegay lawajadta raxmatii naxariistayda ayaad heli lahayd qaarna waxay dhaheen waa maciye maciyuu tusanaya macna ilahi subxana wataala inuu addoonka la jiro oo binusrati wاlta'yiidi wاlxifd ilahi inuu addoonka u gargaarayo oo xafidayo oo ilaalinayo oo naxariisanayo ayaad arki lahayd ama naxariistayda adigu heli lahayd adiga zaa'irka ee soo booqanaya naxariistayda ayaad heli lahayd haddii aad soo booqon lahayd addoonkaa xanuunsaday marka ta'wiilkan dambe mualifka uu sheegana lawajadtanii cindahu cindiyadaas ma aha in ilahi subxana wa tacala daatadiisa ee addoonkaas la joogto waxaa looga jeedaa macahu yani bilcilmi walixaadati walnusrati walta'yiidi walraxmati ayaa looga jeedaa waaya intaas uu mualifku sheegay waa sidaas halkan uu yidhi lakin wdaliilu calى wujuubi hada tawiil istixaalaة ixtiwaءi اlmustashfa aw hayriha calى اllah hadalkaas lama baahnaba wax macno uu samaynay ma jirto sababtoo ah ilahi subxaana watacaala aslan makhluuqaadkiisa kuma dhex jiro oo allah fii kulli makaan la dhihi maayo allah subxana watacaala min khalqi mustawin calaa carshih say salafku dhihi jireen de waa cibaaratka salafka allah subxana watacala mustawin calaa carshihi min khalqi khalqiisa ilahi subxana watacala wuu ka soocan yahay carshigiisana ilahi subxana watacala wuu ka marka oma baahna mualifku inuu cibaaraadka alfaadan isticmaalo laa yaxwiihi makaankan ma koobaye iyo waa alfaadda mutakalimiinta wlkan kale ee tusaalahan kale mualifka noo keenay wajaaa rabuka tusaalahan sax ma ah wajaaa rabuka wuxuu ku ta'wiiliyey mualifku wuxuu ihi ay amru rabbika loga jeedaa wajaaa rabuka wاlmalaku safan safaa rabbigaa baa yimid maalinta qiyaame iyo malaa'igtii safan saf bay mala'igta iyagoo safsaf ah ayay imaadeen marka rabuka halkan wuxuu ku ta'wiiliyey mualifku bimacnaa amr rabbiga rabbiga amarkiisa yimid ilahi subxana wa tacala xaqiiq ahaan muusan imaanin buu leeyahay maxaa yeele waxaa ka laasimaysu leeyahay ilahay imaanshihiisa in meeshii uu joogay uu ka marato oo meel kale haddana uu mashquuliyo waa kalaamka mutakalimiinta subxaan allah yani markaa u fiirsta kalaamka mutakalimiinta waaba nixba waxyaabay alfaada isticmaalayaan war maxaa adi baddaa ku geliyey maxaa caqligaaga u adeegsanaysa sifaadka ilahay maxaad caqligaaga u adeegsanaysaa mutakalimiin waxa loo yidhi ma taqaanaa caqligooda u adeegsanaya sifaadka ilahay adilo caqliga iyo waxbay keenayaan war adilo caqliga ha soo gelin sifaadka ilahi subxana wa tacala nusuusta qur'aanka iyo sunnada ku ekow ha takiifin ha tamhiilin ha tashbiihinin ilahay addoomihiisa ku shabihin mafahanta soo ma marka macnahan uu sheeg waa macna khalad ah macna khalada weeyaan wuxuu weliba yidhi arrintaa tusinaysa uu yidhi hal yanduruuna ila an taأtiyahu اlmalaa'ikatu aw yأtiyahe amru rabbika amarka rabbiga manaa yani halkan waxay tusinaysaa buu ihi in amarka rabbiga u imaanayo hal yanduruuna ila an taأtiyahu اlmalaa'ikatu aw yأtiya amru rabbika amarka rabbiga u imaanayo aayaddan iyo aayaddan isku waba ka hadli isku waxba kama hadlayaan aayaddan waxay ka hadlaysaa yani in ummaddan la halaagi karo waxay sugayaan in la halaago o malaigta u timaado ama amarka rabbiga uu yimaado caqaabtoodii ah aayadda kale waxay ka hadlaysaa ilahi subxana wa tacala imaanshaha maalinta qiyaamo addoomihiisa u imaanayo lilfasl bayn alkhalaa'iq khalaa'iqda uu kala saarayo waaya waxaan caddayn doonaa adilo tusinaya arrinkan selafka horta uu isku waafaqsan yahin waja'a rabbuka in daahirkiisa lagu daynayo selafku mina ta'wiilin aayadda selafku mina ta'wiilin waja'a rabbuka daahirkeeda ku daayeen waaya midda kale waxaa jirta aayad caddaynaysa imaanshaha ilahi subxana wa tacala iyo imaanshihii malaa'igta iyo imaanshihii amarka ilahi saddexdiiba sheegaysa taas marka meel ay ku ta'wiiliyaan ma helayaan waa qowlka ilaahay uu yidhi hal yanduruuna ila an taأtiyahu اlmalaa'ikaةu aw yأtiya rabbuk aw yأtiya bacdu aayaati rabbik intii waa la sheegay malaa'igtii baa la sheegay imaanshahoodii oo imaanshaha rabbi baa la sheegay subxaana wa tacaala oo waxaa la sheegay imaanshaha amarka ilahay oo ah aayaadka ilaah saddexdii baa la sheegay marka wax lagu ta'wiiliya mama jirtaba ayadda tana waxay ku noqonaysaa laf dhuunta gashayoo meelay u qaadaan ma helayaan ilan saddexdiiba la sheegay haddii dhilahayn malaa'igtii baa timid ee malaa'ikatu ilahi malaa'igtiis malaa'igtii waa la sheegay haddii dha amru rabbika amrka rabbigaa yimid amarka rabbiga waa la sheegay haddana soo haray imaansha ilahay waa daahirkiisa loo daynaya waa majiic xaqiiqi ah oo ilaahay subxana wa tacala imaanayo yaliiqu bihi ilahay isaga u qalanta oo imaanshaha makhluuqaadka kale aan la mid ahayn ama inaad caqligaaga geliso markoo aad tashbiihiso ku shabahdo imaanshaha imaanshaha makhluuqaadka kadibna aad ta'wiiliso waa khalad imaanshaha waxaa dhahdaa majiican yaliiqu bijalaalihi subxana wa tacala ilahay sifaatkiisa iyo cadamadiisa iyo suldaankiisa u qalanta sidaana ku daa mana habahdo waa w majiia n makhluuqaadka haddaba waan sugayna lafdiga inagoon taxriifinin inagoon qalluucinin manihi inagoon tamiilinin inagoon takiifi inagoon man makhluuqaadka ku shabihin inaga oo aan tacdiilino manihii aan maarata ka saarin meesha sidiisaan ku sugayna min hayri taxriifin walaa takiifin walaa tamiilin walaa taciil daahirkiisaan ku daynayna waaya ilaan salafkii mayna tawiilinina midda kale xadii baaba jira saaxeen ku sugan waa xadii axiixa bukhaari muslim warinaya bal u fiirsa xadiikan xadiikan wuxuu leeyahay waa ka hadlayey shafaacada ee ilahi wa tacala adoomihiisana kala saari doono xataa waa xadiis dheer xataa ida lam yabqa ila man yacbud allah ataahum rab اlcaalamiin muttafaqu calayh xadiis dheer weyaan marka intaasa ka so qaadanayna markii addoommaha ilahay u kala saaray gaaladii gooni u saaray dadki ilahay caabudi jiray baa soo haray oo ku jira xataa munaafiqiinta ku jiraan gaaladii baa laga saaray marka ilaahay baa u imaanaya ataahum rab اlcaalamiin rab اlcaalamiin baa u imaanaya bal xadiidka u fiirso nabig alay slam musa tawiil ataahum amru rab اlcaalamiin musa nabigeen alayh salaam luqa carabi nagula hadlayaae muxuu lafdi muhima nagula hadlay oo ilahay muxuu lafdi muhima nagula hadlay lafdi yani macnaha daahirkiisa oo kufriba keenaya ama shirki keenaya ama macna baadil oo keenaya muxuu ilahay noogu sheegi muu lafdiga noo caddeeyo muu amru rabbika dhaho xadiidku muu dhaho amru rabbi alcaalamiin baa yimid amarka rabbi alcaalamiin baa yimid la fiirso xadiiku waa sariix ataahum rab اlcaalamiin saasuu caddaynaya xadiiku nabig alay slam saas ku yidhi asxaabta saas u fahmeen salafkii saas u fahmeen saxaabadii taabiciintii aimmadii afarta aima saas u fahmeen qolada mutakalimiinta timid marka ashaaciradii muctasiladii iyo maaturidiyadii markaasay wax dhan ba tawiiliyeen marka hore way tashbiihiyeen kadibna way tactiiliyeen kadibna way tawiiliyeen lafdigiibay yani waxay ku shabaheen makhluuqaadkii ilahay imaanshihiisa waxay dhaheen waxa ka laazimaysa in makhluuqaadka imaanshahooda uu shabaho kadibna way tacdiileen waxay dhaheen macnaha looma jeedo kadibna way tawiileen waxay dhaheen waxaa looga jeedaa amru rabbika looga jeeda waa macna baatil marka waxaas o dhan looma baahno in sidiisa loo daayo weeye yani majii'an yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi laa yushbihu majii'a almakhluuqiin makhluuqiinta majiyooda ma shabaho saas ku daa saasaa aslam ah salafkuna saas samayn jireen ama dariiqada mutakalimiinta ee mutaakhiriinta macna baatila ka laazimaya inay meelo cidhiidhi galaan haddaba lafdigan wajaa rabbuka wax ku jira ma jiro oo tawiil kuma jiro wajaa rabuka rabbigaabaa yimid rabbi subxana watacaala ayaa yimid majiian yaliiq bijalaali marka amar rabbika loma bahnam ila tawiili looma bahnaba miaalku mualif u keena uma suu bado aqsaamu tawiili tawiilka qaybihiisa yanqasimu tawiilu tawiilka wuxuu u qaybsamaa min xayu sixati min xayu sixatu xagga asixitaanka walfasaadu iyo xagga fasaadka marka la fiiriyo ila aaa aqsam saddex qaybood buu u qaybsamaa أولا التأويل الصحيح التأويل كصحيح وهو أصوى التأويل تأويل كوية الذي كاسو يصار إليه لو نقنيه بدليل صحيح دليل صحيحة لو نقنيه من العقل حق عقلك أو النقل أهم حق النقل أه كما قدمنا سان هوري وصوت المعني ثانيا التأويل الفاسد وتأويل فاسد وهو تأويل فاسد كان الذي كوي يصار إليه لو نقنيه يصار إليه لو أهانيه أما لو لابنيه bima yadunuhu lmuawilu kan wax tawiilinaya wuxuu u malaynayo biictiqaadihi ictiqaadkiisa daliilan daliil wahuwa kaasina laysa kadalika sida uusan ahayn fi lwaaqici sida dhabata ah ama dhab ahaantii usan ahayn daliil katawiilaati wadalika mial katawiilaati asxaabi alfiraq اdaalla firaqda lunsan asxaabtooda say u tawiiliyeen oo kale weeyaan tawiilaadkooda oo kale weyan aalian weeyaan ثالثا التأويل الباطل المردود تأويلك باطل كإيه اللي رديي اللي عليه وهو كي ويا الذي كاسو يصار إليه لو نقنيو أما قفكي قبصنيو بلا دليل دليل الآن بل هسي شيء بالتحكم تحكم تحكم حوي قفكي إنه حسك له بلا دليل حسك له كتأويلات الملاحدة سيدا كوا ملحدين تأه تأويل كودي وي والباطنية كوا باطنية تأويل كودي وي والمجسمة مجسمة تأويل كودي وغيرهم غير كودي هو ama yanqasimu tawiilu siduu tawiilku u qaybsamo min xayu uhuuri xagga muuqashadiisi wakhafau xagga qarsoonidiisa ilaa qismayn laba qaybood awala tawiilun qariib tawiil dhow wahuwa isaguna atawiilu tawiilkii weeye aladii kaasu yadharu macnahu macnihiisu uu ku muuqanayo biadnaa daliilin daliilka ugu yar ama ugu dhow wataamulin fiirsashada ugu dhow kama fii qwlihi tacala sida qowlka ilahi u yuri bal yadaahu labadiisa gacmood ilahi subxana wa tacala mabsuudataani way fidsan yihiin kinaayatun taasi waxay kinaaya ka tahay ama sarbeeb ka tahay can ilkarami deeqsnimadii fi raddi iyadoo la radinaya cala aladiina qaaluu ku yidhi in allaha bakhiilu ilahi waa bakhiil wtawiilu baciid aaniya tawiilu baciid iyo tawiil baciido fog huwa atawiilu tawiilku way alladii kaasoo laa yadharu macnahu macnihiis uusan soo muuqanaynin biadnaa daliilin daliilka ugu yar wa ta'amulin iyo fiirsata ugu yar u dhow bal rubama waxaaba dhici karta ankarahu saamicu qofka maqlaya inuu inkiro liwali wahlatin marka u horraysa qofka maqlaya inuuba inkiraa dhici karta libucdihi fogaanshihiisa awgeed إنه بإنكره دعي كرت لبعده فغانشيس أوقات وذلك مثال كتأويل قوله تعالى سيد قولك إلهي تأويل كسوي الرحمن الله الرحمن كا على العرش استوى عرشي أيوك كو استوى أما أكسره بمعنى استولاوي ولو مع قولنا إنه رأينا بتأويل هذه الآية أيضا إنه مركها تأويلنا وعدم حملها إنه أنكو حنبارنا على ظاهرها ظاهر كذا ومما يتنافى مع تنزيه الله يعني وحي كور إيماني مع تنزيه الله ilaahay nasiitaankiisa can sifaat اlxawaadii waxyaabaha soo dariyey ee makhluuqaadka ah sifaadkooda inagoo ka nasahayna walaa nacni biاlbaciid ugama jeedno macnaha baciidka ah alfaasid faasidka ugama jeedno aw albaail baailka kama fi taqsiim الsaabiqi sida taqsiimkii hore inoo soo dhaaftay bal nacni waxaan u jeednaa annahu صaxiixun waa صaxiix ila annahu hase yeeshee baciidun waa baciid wuu fog yahay laa yadharu biadna daliilin daliilka yar kuma soo muuqanayo ow taamulin ama ugu yar kuma soo muuqanayo aw ta'amulin ama u ugu dhow kuma soo muuqanayo aqsaamtii tawiilka mualifka inoo sheegay laba siyaabood buu u qaybiyey min xayu asixati waalfasaad wa min xayu alduhuur wa alkhafa xagga sixada iyo xagga fasaadka yuu mar u qaybiyey marna wuxuu ka qaybiyey xagga muuqashada iyo xagga qarsoonida asagoo eegaya tawiilka hore aan usoo tilaanay tacriifkiisi waxaan ini lafdiga in laga sarfiyo daahirkiisii oo loo sarfiyo macno laga xoog badan yahay haddii la helo daliil lafdigii ka sarfinaya daahirkiisa waaya tawiilkii horta wuxuu u saddex qaybood markii la fiiriyo agga sixada iyo agga fasaadka tawiil saxiixa iyo tawiil faasida iyo tawiil hee baail oo marduud ah waaya tawiilka saxiixa ah waa tawiilka wuxuu yidhi la samaynayo iyada oo loo hayo daliil waa tawiilka daliilka haysta daliilka ama ha ahaado naqli ama caqli ha ahaado marka tusaalayaal mualifku munu inoo sheegin laakiin tusaalihiiskan waxaa weeye qowlka ilahi uhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fasiluu wujuhakum idaa qumtum aladu fiirso idaa qumtum bimacnaa idaa aradtum hee alqiyaam haddii aad doontaan inaad u kacdaan fasiluu wujuhakum ee ma aha u kacdaan ee salaaddii aad gelaysaan weysaysta laguma jeeda waxa loo jeeda markaad doontaan salaadda inaad u kacdaan ee tukataan salaaddii u weyse qaata kaasi oo adilada ay tusanayso in muraadka looga jeedo salafkiina ku fasireen waaya iyo xadiidkii haddayna soo dhaafay inaan tilmaamayn tawiilka faasidka ahna waa tawiilka waxa weeye qofka muawilka ah wuxuu u malaynaya daliil ictiqaadkiisa lakiin daliil aan ahayn oo markaa cuskanayo wuxuu ku tawiilinayaa wuxuu daliil u malayn lakin daliil aan ahayn sida tawiilaadka aab aab daal sida iradaha lunsan tawiilaadkooda oo kale sida muctailada oo kale muctailada kalaamka ilaah ayay inkirsan yihiin oo waxay le ilahi subxaana watacaala laa yatakalam ilaahay sifada kalaamka wuu ka nasahan yahay maba hadlay leeyihi waaya oo sifada kalamka ilahi way u jiidayaan ayagoo ka cararaya inay makhluuqaad ku shabbahaan dabeetana waxay dhaheen aayaddaasa la weydiiyey bal macnaha ayadda noo tilmaama laydhi markaasa waxay dhaheen wakallama allaahu ay wajaraxa allaahu ilaahay wuxuu ku dhaawacay muusa biadaafir alxikmati wuxuu ku nabareeyey muuse yacni xikmaddii ciddiyaheedii takliiman ay tajriixan dhaawacid maxaase weya mataqaanaa lafdiga kalaam ayaa luqada laba cibaara lagu iطlaaqaa kalaam bimacnaa hadalkaan dhahayno iyo kalaam bimacnaa almiga ka timaado manaha jarxi weyaan waa dhabarka marka way tawiileen somaarti kalama allahu muusa tagu ilaahay muuse ayuu la hadlay takliiman hadal buu la hadlay adigoo ka cararaya hadalkii ay diidanaanayna sugaan sifadii kalaamka ayaa waxay la galeen macnihii dee luqawiga ahaa ee ciriiriga ahaa ee lafdiganba dee aan ixtimaalayn lafdiganba siyaaanba usan u suubanin markaas waxa ilahay subxana wa tacala wuxuu ku nabareeyey nebi muuse cidiyihii xikmadda tajriixan jaraxhu biadaafir اlxikmati tajriixan u fiirsa takalufka intaa leeg mutakalimiinta guud ahaan qof kasta oo mutakalima oo dawaahirta nusuuska iyo sunnada aan qaadanin oo manhajka salafkaan ku soconayn mar tanaaqud iyo ku jira iyo maxay iyo cijiiji inuu galo iyo aqwaal baatil ah maxaa yeele qawaacid buu dejin qawaaciddii buu nusuusi ku xambaaray ku jira hadalkiisa marka waa kaas waa tawiil faasida waaya tawiilka baatilka ahna tawiilka mualifka inu kala qaadan maahan wax baadil iyo wax faasid labadu waa isla baadil soo ma tawiilka faasidka iyo kan baadilka laga yaabo inuu leeyahay macnaha faasidku keer sahlan yahay xoogaa yacni uu keer sukeeyaa uu keer sahlan yahay baadilkuna dee waa baadil wax iska cadyahay butlaankiisu saa darteed asaga iyagu wuxuu ku tilmaamay malaaxidada waa dad aan musliim ahayn mulxidiintu waa dad gaalo ah baatinyaduna waa firqa gaalo ah iyaguna islaam bay sheeganay laakiin islaamnimay muujinay laakiin waa gaalo iyo mujasimada kuwa ilaahi subxaana wa tacaala ku shabahaya makhluuqaadkiisa ee jismi yani ku tilmaamaya waghayruhum wahuwa kufru iyaga waa gaalo kuwaas walidalik malaaxidadaas iyo baainiyadaas haddaan tusaale soo qaadano maalan shiicada waxay dhaheen qowlka ilahi uhi in allaha yaamurkum an tadbaxuu heh baqarata waxaa looga jeedaa bay dhaheen caaisha radi allahu tacala canha ciilkay u qabaan caaisha waxay dhaheen sacan la gowracay neefka sacan la gowracayada lagu sheegayba waaba caaisha radi allahu tacala at dliil ma keenayaan ka hore wuuu ku yardhaamaa wuuu keenaya wuuu dliil u maleeyo yadunuhu dliilan walaysa bidliil yani dliil saxiixa maaha kan laakiin baadilka ah wax haba yaraatee dliila ma keenayo taxakum wuxuu doono isag ku fasiraya hawadiisu raacaya wuxuu doono ayadda ku fasiraya xadiidka wuxuu doono ku xambaaraya kan dambe marka baadilka ah marduudka ah, waxa weeyaan bilaa dliil weeyaan kaa horena faasidka ana dliil buu keenaya laakiin dliil u malaynaya lakin dliil aan ahayn dliil u suubanin waaya kaasina waa sidaas haddana tawiilka wuxuu qeeyay mualifka tawiil qariiba iyo tawiil baciida tawiilka qariibka waxa weeyaan buni waa tawiilka yani adnaa ta'amul haddaad u fiirsato ta'amulka ugu dhow buu ku muuqanaya in daliilka ugu fudud buu ku muuqanaya waa tawiil fudud mithaalkiisa waxa bal yadaahu mabsuudataan ilaahi subxana wa tacala gacmood way fidsan marka waxaa looga jeedaa wuri can ilkaram kinaayatan can ilkaram culamada qaar baa saa karabka ilah iyo deeqsinimadiisa ayaa looga jeedaa mabsuudataan culamada qar ba saa ku fasira laakiin salafku waxay tilmaameen bal yadaahu labada yad waa sifo ilahi subxana wa tacala oo daati ah oo khabari ah sidaa loo sugaya ilahi subxana wa tacala inu laba yadayn uu leeyahay oo xaqiiqi ah waaya karamkana dee way muujinaysaa aayaddo ilahi subxana wa tacala mar hadday gacantiisa fidsan tahay waxa weeyaan macnaa ilahi waa deeqsi waxbuu bixiyaa maxaa taa waxaa lagu rudinayaa hadalkii ay yahuuddu dhaheen wa qaalat alyahuudu yadullaahi hee maluula yad gacanta ilahi subana wa taala way ihan tahay bay dheheen way ihan tahay macnaa ilahi waa bakayl bay leeyihin waaya marka ilahi subxana wataala hadalkaa uu radiyey wuxuu ihi bal yadaahu mabsuuطataan bal iskaba dhaafi gacanta ilahi inay ihan tahay labadiisa gacmood ilahi way furan yihiin marka wakiltaa yadayhi yamiin ilahi subxana wa tala labadiisa gacmoodba waa midig sida xadiidka saxiix u caddaynaya marka laguma fasiri karo sida qoladaha qaar ay ku fasireen ashaacirada oo kale iyo ku fasireen bal yadaahu yadda waxay ku fasireen quwo ama waxay ku fasireen qudro ama nicmay ku fasireen halkan suuragal maanta wiilkaas bal yadaahu bal quwataahu bal qudrataahu labadiisa qudro ama bal nicmataahu labadiisa nicmo suuragal ma waxaas waa kalaam talaacub binusuus weyaan nusuusta lagu ciyaaraya weyaan marka yadayntaas ilahi subxana wa tacala baa noo sheegay sideeda ayaan ku sugaynaa ma ta'wiilinayna waa laba sifo oo khabari ah oo ilahi subxana wa tacala inoo sheegay tawiilkaas waa tawiilka qariibka ah waaya tawiilka qariibka ah waxaa soo geli kara kii aan soo sheegnay ida qumtum ila salaat faqsiluu wujuhakum ay idaa aradtum alqiyama ila salaa faqsiluu wujuhakum haddaad salaaddii aad u doontaan inaad u kacdaan tawiilka baciidkan wuxuu idhi waa ta'wiil xoogaad fog oo u baahan daliil xoog badan adnaa ta'amul ku muuqan maayo iyo adnaa daliil daliil fudud ku muuqan maayo ama u fiirsasho yar ku muuqan maayo wuxuu u bahan yahay xoogaa fikir ah iyo daliil xoog badan buu u baahan yahay mithaalkiisu waxa wayaan bu uhi alraxmaanu cala alcarshi istawa marka istawaadii wuxuu ku fasiray bimacnaa istawla weeyaan istawla wuu la wareegay aayaddii buu tawiiliyey marka aayadda daahirkeeda lagu xambaari maha yidhi maxaa yeele waxaa ka laazimaysa haddaan daahirkeeda ku dayno in ilahi subxaana wa tacaala aan ku shabahno ifaat maluuqiin ifaatka makhluuqiinta ama sifaat alxawaadis aan ku shabahno marka hadalkan waa hadal baail mualif halka noogu sheegay waa hadalkii muctailada waa hadalkii muctasilada waa hadal baail ah yani istawa bimacnaa istawla waa hadal khatara wey oo baail ah istiwaaga horta sifat alistiwa waa sifo ilahi subxaana wa tacaala uu iska leeyahay waa sifo ilaahay subxaana wa tacaala ay salafka ku tilmaameen aayaha qur-aanka intaas toddoba ayood baa noo caddeeyey marka waxaa sida saxda waxa weya siday salafka samayn jireen istiwaaan yaliiqu bijalaalih istiwa u qalma ilahi subxana wa tacala istawa haddii la weydiye macnihiisa waa macluum siduu imaam malik yidhi alistiwa macluum walkayfu majhuul wasu'aalu canhu bidca waa kii yidhi istiwa hadda waa macluum macluumki waa maxay salafka sida ku fasireen weeyaan waa bimacnaa calى wاstaqar calى wاstaqar ilahay wuu ka sarreeya si ilahay aayadda qur'ankeedba kale unogu yihi litastawi calى ظuhuri istawa hadday ku gudubto bimacnaa calى hadday ku gudubto waxay noqonaysaa bimacnaa he bimacnaa calى bay noqonaysaa ilahay subxana wa tacala carshiga uma baahno laakiin wuu ka sarreeya carshigiis waaya istawa haddaba waa sidaas macnaheeda maaha istawla wuu la wareega maaha bal hadalkan abulxasan alashcari wuu iska leeya aan dhegaysta hadal muhiim jiddan ah kitaabkiisa alibaana fii usuuli diyaana kitaabkiisaasu ku sheegay abulxasan alashcari sheekha ay ashaaciradu ku abtirsato weeyaan laakiin asagoo ka soo laabtay madhabkiisii u dhowaa madhabka muctasilada oo madhabka kulaabiyada oo madhab salaf buu markii u dambeeyey fii aakhir xayaatii uu qaatay oo wuxuu ihi madhab imaam axmed ayaan anugu ku soconaya imaam ahli sunna waljamaca sifaadkana waan sugaya wuri wejkii ilahay subxana waan u sugaya yadeynka waan u sugaya dhammaan sifaatka ilahay qur'anka iyo sunnada ku sheegay waan sugayaa buri waaya hadalkan dhegaysta abulxasan alashcari kitaabkiisa alibaana can usuuli diyana safxada wuxuu ku leeyahay mia waamaaniya safxada boqol iyo sideeda wuxuu yidhi waqad qaala qaa'iluun min almuctasilati waاljahmiyati wاlxaruuriyati dad baa waxay dhaheen buuri ka mida muctasilada iyo jahmiya jahmiyada waa maxay waa qolada inkirsan sifaadka ilahi o dhan bay diidayaan waaba gaalo su imam axmed imam axmed wuu takfiiriyeyba waa gaalo uri jahmiyada sifaadka ilahi bay inkirayaan wاlxaruuriyati qolada xaruuriyadana waa maxay waa khawaarijti qaar ka mid la xaruuriyo ina macnaa qowli اllaahi tacaala macnaha qowlka ilaahay alraxmaanu cala alcarshi istawaa uu ilaahay uu yidhi waxaa loga jeedaa bay dhahan biannahu istawlaa wuu la wareegey saas wayaan bay dhahan wamalaka wuu milkiyey waqahara wuu qahriyey oo awood buu ku qabsaday ilahi subxana wa tacala carshigii wa ana allaha tacala ilaahay fii kulli makaani meel walbuu joogaa bay dhaheen yaa dhahaya saas wuxuu u nisbayey muctasilada iyo jahmiyada iyo khawaarijta وjaxaduu waxay inkireen an yakuuna allah caza wajal mustawin calى carshi kama qaalahu ahl اlxaq yani ilahi subxana wa tacala inuu carshigiisa ka sarreeyo ayay inkireen sida ahlu xaqu ay dhaheen wadahabuu fi listiwaai istiwaahana waxay ugu tageen ila اlqudrati inuu qudro yahay bimacnaa awoodinu yahay awood ilahi subxana wa tacala inuu carshiga ku qabsaday ayay ku fasireen walow kaana hada istiwu hadduu ahaan lahaa kama dakaru say sheegeen oo bimacnaa istawla hadduu ahaan lahaa kaana laa farqa bayna alcarshi wاlardi الsaabicati wax farqiga uma dhexeeyeen carshiga iyo dhulka toddobaad arladaas toddobaad lianna allaha tacala qaadiru cala kulli shay waalardu lilaahi subxana wa tacala ilahay maxay wax kastuu awoodaa siduu carshigaba ula wareegay yaa dhihi lahaa istawaa bimacnaa istawla cala alard istawaa cala alsamaa'i istawaa cala kulli shay ilaa an qaal hadal dheer buu marka sheegay ilaa an qaal muxuu marka dambe yidhi falow kaana mustawiyan cala alcarsh ilaahay haddii carshiga uu markaa mustawi ku ahaan lahaa bimacna istila loga uu la wareegay wahuwa ilahi subxana watacala tacala mustawin cala alashya kuliha ashyado dhan uu la wareegay lakaana mustawiyan cala alcarsh wuxuu ahaan lahaa mid la wareegay carshiga wa cala ardi dhulkii wa cala samai samadii wa cala alxushuush xataa meelaha xuxunkee dee xaajada lagu guto liannahu qaadirun cala alashyaai mustawin calayha maxaa ilahi subxana watacala wax kasta wuu awoodaa wax kastana wuu la wareegaya ilahi subxana watacala wax yani awooddiisa xadaya ma jiro oo ka hor macnaha dee carshiga keliya kuma eke istowlae makhluuqaadko dhan marka ilahi subxana wataala la wareegaya maxaa carshiga keliya loogu sheegay macnaa wuxuu ku radinaya hadalkan istowla ila istowla wuxuu tusinayaa wax aadan marka hore awood lahayn inaad markii dambe qabsato la wareegto ilaa aan qaali la u dhaho walam yajuz an yakuuna alistiwaau cala alcarshi ma bannaano istiwuhu inuu ahaado cala alcarshi alistila istila inuu ahaado ma bannaano uri alladii huwa caamun fi alashyaai kulliha ashyaadoo dhan markaa caam ku ah wajaba waxaa waajib uu yidhi an yakuuna macna اstiwa macnaha istiwa inuu ahaado yakhtasu mid gaar ku aha bilcarshi carshigii duuna alashyaai kulliha ashyaadoo dhan caam uma aha yani haddaba marka waxaa laazim uu yidhi mar haddii yani aan dhahno istawa bimacna istawla inu ashyado dhan ilahi subxana wataala la wareego carshiga ilahi khaas kuma aha haddaba taa waxaa ka muuqata u yidhi istawa bimacna inay tahay macna khaaska oo carshiga oo ahaa bimacna cala ilahi wuxuu ka sarreeya carshiga waaya وزعمت المعتزلة معتزلة waxay sheegteen والxaruuriyة والjahmiyة waxay sheegteen buu hi أن الlaha تaعالى في كuلi مكان ilahi سubحana وتعala meel kasta inuu joogo فلزمهم marka waxaa ku laazimtay buu hi أنه في baطن maryam maryama caloosheeda inuu marka ku jiro والxushuuشhi meelaha xunxun والأkhliyati meelaha xaaja lagu guto وhada khilaaف الdiin taana diinkaba iyo ka hor imaanaya buuri تaعالى الله can qowlihim culuوا كبيirا ilahi subحana وتعala wuxuu ka nasahanya qowlkooda yani culuوا كبيirا ilahi yani subحana وتعala inuu lagu tilmaamo meel kasta inuu joogo waxa wey waa kalaamu ljahmiyati waxa weyaan qoladii jahmiyada iyo qoladii maxaan ku dhahaye qolyihii salafka ay radiyeen hadalkoodi wey waa hadal xunoo khabiia ah, la soco hadalkaas dad badan baa maanta aaminsan oo juhaalada oon garanayn ama dee caqiida faasida lagu akhriyo wa qaala jamacatu min ahli cilm culamo kalena waxay dhaheen macnaha istawaa bimacnaa istawlaa ma ahaan karto maxaa yeelay istawlaa waxaa loo isticmaali karaa qof aan awood lahayn dabeetana wixii uun awood lahayn qabsaday oo la wareegay ilahi subxana watacalana wax cajzigelinaya ma jiro carshi iyo heyrkiitu anay ma cajzigelin karaan marka waxaas aan suuragalba ahayn bay dhaheen istawa in lagu fasiro istawla midda kale istawa bimacnaa istawla luqatan maba jirtaba maba jirtaba muusa arorinba alkhaliil bin axmed alfarahadi iyo culammadii waaweynada luqada way inkireen macnahaas istawa bimacnaa istawla way diideen hal bayd oo waxaa la wariyaa oo gabay ah oo uu yidhi nin loo nisbeeye akhtar la yidhaahdo oo shaacir ahaa baydkaana mama sugnaaninba waa bayd masnuuc la sameeyey ad istawa bishru calى اciraaqi min hayri sayfin aw damin muhraaqi bishr wuxuu la wareegay ciraaq ayuu qabsaday min hayri sayfin ayadoo sayf aysan jirin isagoon dagaalamin wa damin muhraaq isagoo dhig la daadin calaa kulli xaal yani ta'wiilkaas mutakalimiinta ay ku fasireen istawa bimacnaa istawla waa kalaam baail ah istawa waxa weyaan waa istiwaan yaliiqu bijalaali ilahi subxana wa tacala istiwo u qalmo weyaan oo cadamadiisa munaasab u ah weyaan marka laguma tilmaami karo bimacnaa istawla kaasi waa tawiil faasid oo baaila wey waad aragtaa imaamkay u intisaabayeen ashaaciradii inuuba diiday macnahaas uu ka soo noqday macnihii waxa weye baailka ahaa marka kaasaana xaq ah waana madhabkii salafka haddaad salafka raacdo awalihim waakhirihim hal qof oo istawa bimacnaa istawla ku fasiri maalkiis hal qof oo istawa bimacnaa istawla ku fasiri salafkii maalkiis marka waa kalaam mutakalimiinta noo keeneen ka dhegaysan mayna kana yeeli mayno waa kalaam marduuda wey waaya waxaan kusoo gabagabaynaynaa tawiilku wuxuu leeyahay shuruud shuruud buu leeyahay shuruuddaasaan sheegayna insha allahu tacala waa saddex shardi oo ka kooban shuruudda qorta shardiga koowaad waxaa weeye an yakuuna almuta'awilu min ahli اlijtihaadi wاlnadari wاlistidlaal an yakuuna almuta'awilu qofka ta'wiilshanaya inuu yahay qof min ahli اlijtihaad dadka ahlu ijtihaadka inuu ka mid yahay shardiga wاlnadar dadka yani ahlu nadarka wاlistidlaal wadaliishada yani qof ijtihaad aan gaadhin wax ma ta'wiilin karo horta qof caama wax ma ta'wiilin karo qof caama ah inuu wax tawiiliyo waa xaaraan maxaa yeele dee waa ijtihaad tawiilku waa ijtihaad marka iska tawiilun ma aha baashu cilmi u baahan yahay an yakuuna mutaawilu min ahli اlijtihaadi wاnadar wاlistilaam shardiga labaad an yakuuna almacna alladii uwila ilayhi lafظ an yakuuna almacna alladii uwila ilayhi اllafظu min almacaani alati yaxtamiluha اllafظ ظاahira fima surifa canhu muxtamila lima surifa ilayh an yakuuna almacna macnuhu inuu yahay aladii uwila ihi lafdu lafdiga loo ta'wiiliyay min almacaani allatii yaxtamiluha lafdu macaanida uu lafdigu ixtimaalo waa inuu ka mid noqdo aahiran waa inuu daahir ku yahay lafdigan fii ma surif canhu wixii laga sarfiyey muxtabiran isla markaa inuu ixtimaalo lima surif ilayhi macnihii loo sarfiyey waa inuu ixtimaalo luqatan waa inuu macnahan ixtimaalo macna uusan lafdigan ixtimaalin laguma xambaari karo hadda aan lahayn istawa macaanidiis ka mid mahaba istawla luqatana ma ixtimaalo harcana ma ixtimaalo calana ma ixtimaalo calana ata ma ixtimaalo istawa bimacna istawa maxaa ilahay subxana wataala marka hore cashiga maa laga haysta siaan u dhahna istawla wula wareega lagama haysan luqatanna mama jirtaba culamaa luqa baa inkara istawa bimacna istawla harcanna mama jirto dee waxay khilaafsantahay manhajkii salafka marka luqatan wa sharcan wa curfan ba sax maaha waa kii haddaan sheegayna marka lafdiga waa inuu macnahan ixtimaal hadduusan macnahan ixtimaal loma ta'wiili karo laguma xambaari karo macna uusan ixtimaalin lafdigu shardiga saddexaad waxa weeye an yactamid التأwiilu calى daliilin صaxiix tawiilku waa inuu cuskada daliil صaxiixa yadulu dalaalة waadixaة وصariixaة calى sarfi اللafظ min ظaahirihi ilى غayrihi min naصi aw qarinaةi aw naxwi dalika mima huwa aqوى min الظaahir an yactamid التأwiilu tawiilka waa inuu ictimaado calى daliilin صaxiix daliil saxa waa inuu ictimaadaa yadul tusinaya dalaalatan waadixatan wasariixa dalaalo cad u tusinaya marka calaa sarfi lafdi min daahirihi lafdiga in laga sarfinayo daahirkiisii ilaa hayrihi macnaha kale ee loo sarfiyey markaa tusinaya min nasin daliilka wuxuu noqon karaa nas aw qariinatin ama qariinuu noqon karaa aw naxwi dalika ama waxaan labadaa ahayn wa mima huwa aqwa min adaahir wax daahirkii ka xoog badan wuu noqon karaa saddexdaa shardi haddii la helo oo qofka awilka uu noqdo mujtahid macnahan lagu xambaarayan uu lafdiga ixtimaalayo isla markaa daliil tusinaya tawiilkana la helo markaa tawiilka wuu asaxaya haddii intaa mid ka mida la waayana baail ayuu noqonaya oo markaa marduud ah oo saaxiibkii lagu radinayo labada maan saarana intan insha allahu tacala kadibna cashirkii saasuu noogu dhan yahay aqsaamu tawiili twiilka qaybihiisii yanqasimu tawiili twiilka wuxuu u qaybsamaa min xayu sixatu xagga asixitaanka marka laga eego walfasaadu iyo xagga fasaaditaanka ila alaa aqsaam saddex qaybood awalan atawiilu saxiix tawiilka saxiixa wa huwa asagu atawiilu tawiilku weeye alladii kaasoo yusaaru ilayhi loo noqonayo ama yusaaru ilayhi la qaadanayo bidaliilin صaxiixin daliil صaxiixa marka loogu noqonayo oo min alcaqli xagga caqliga ka yimid aw naqli ama xagga naqliga naqliga waa naskii kitaabka ama sunnada kama qadamnaa saan hore usoo sheegnay ثانيا التأويل الفاسد تأويلك فاسد كآه وهو تأويلك ويا الذي كاسو يصار إليه لو نقنيه تأويلك فاسد لو لو لابنيه بما بسبب ما يظنه المؤول قف كان واحد تأويل له أم لنا سيبتي سنة لو لابنيه باعتقاد اعتقاد كيس أم لنا دليل دليل إنه يعني قف كان مؤول كوح دليل أم لنا أيوه مكا كتأويلنا وهو ليس كذلك دليل لما في الواقع لبهانتي وذلك مثال كتأويلات أصحاب الفرق الضالة فرقها إسلام كون إسلام فرقها إسلام إلا كن لنصن إيه مبتدعة tawiilkooda kale wey sida muctasilada iyo wixii la midkaa ثالثا waxa weeye nooca saddexaad waxa weeye التأويل الباطل تأويلkii باطلka المردود la radiyey وهuوa تأويلkii wey الذي يuصار إليه loogu noqonayay بلا دليiلin dليil la'aan lagu noqonayay bal بالتaxaكم تaxaكم waa maxay qofkii inuu yani iska dhaho wuxuu doonay wuxuu doono iska dhaho isagoon waxba dee cuskanin oo daliil aan cuskanin taxakum baa la dhahaa بالتحكم التحكم يعني دليل الآن إنه قفكي وحس كده كتأويلات الملاحدة سيدة تأويلات كدتك ملحدين تهي وحوية منافقين تهي إسلام يوم موجودين لكن كفر قرصنية والباطنية تكون باطنية ده والمجسمة وغيرهم وهو كفر وأنا قال ama yanqasimu tawiilu sida tawilka u qaybsao min xayu uhuuri agga muuqashadiisa marka la eego khafaa u qarsoonadiisa ila qismeen laba qaybood awalan tawiilun qariib tawiil dhow wahuwa isaguna atawiil اladii yadharu min macnaahu macnihiisa uu ku soo muuqanaya weeye biadnaa daliilin daliilkan ugu dhow wataamulin u fiirsashata ugu dhow kama fii qowlihi tacala qowlka ilahi wuli weye bal yadaahu mabsuutataan ilahi labadiis gacmood way fidsan yihiin macnaha ilahi subxana wa tacaala kinaayatun taasi waxay sarbeeb ka tahay wuhi can ilkarami deeqsinimadii laakiin taas macnaheeda maaha in ilahi subxana watacaala labadiis yad la nafyinayo labada gacmood ilahi subxaana watacala way sugan yihiin wayna fidsan yihin ilahi subxa wataala gacmihiisoo waxa wey habeeniya maalinba waxauu ilahi subxana watacaala bixinaya oo kii xadiidkii ahaa yamiin ullahi mal'a laa yaqiiduha nafaqa saxaau leyli wanahaar gacanta ilaahay way buuxdaa waxa weeyaan wax nusqaaminaya oo nafaqaha ma jirto habeeniya maalinba ilahi subxana watacala waxuu bixinaya gacantiisu khayr baa sa uga shubmaya wuxuu yidhi kinaayatu wuxuu kinaya ka yahay can ilkarami deeqsinimadii fi raddi ildina cala ladiina ku yidhi in allaha bakhiil ilahi waa bakhiil wayahuudii tidhi wa qaalat lyahuudi yadullahi maqluula watawiilu baciid tawiil baciid ah wahuwa isagu atawiil aladii laa yadharu macnaahu macnihiisa uusan aahirayn kusoo muuqanan weye biadna daliilin daliilkan ugu dhow wataamulin fiirsista ugu dhow bal rubama ankarahu saamicu qofka maqlaya wax laga yaba inuu inkaro liawali wahlatin marka koobaad qofka maqlaya inuu inkaraaba dhici karta libucdi maxaa yeele fogaanshihiisa awgeed inuu inkaro wadalikaasna ka tawiili qowlihi tacaala qowlka ilaahay tawiilkiisa weeye araxmaanu cala alcarshi istawa allaha raxmaankaa carshigii ayuu eh, ka sarreeyey bimacnaa istawla uu ku fasiray markaa uu la marka tawiilkan waxaan idhi inagu tawiil baciida maahe waa tawiil faasida tawiil faasida wey maca qowlna inagoo dhahayna bitawiili hadi alaayati aayaddan tawiilkeedii inagoo dhahayna wacadami xamli inagoon ku xambaarin cala daahira daahirkeeda oo mima haygiina ka mid ah daahirkaasi iyo tanaafa ka hor imaanayay maca tanziih ilahi subxana watacala in laga fogeeyo can sifaati alxawaadi xawaadirta waxyaabaha makhluuqaadka sifaadkooda wala nacni bilbaciid baciid halka loguma jeedin alfaasid faasidka aw albaatil ama baadilka uma jeedan kuma fi taqsiim saabiq sida taqsiimkii na soo dhaaftay lagu sheegay bal nacni waxaan uga jeedan annahu saxiixun inuu yahay ta'wiilkaasi ta'wiil saxiixa ta'wiilka baciidku waa ta'wiil saxiixa ila annahu baciidun hase yeeshe wuu fog yahay laa yadharu ku muuqan maayo biadnaa daliilin daliilkan ugu dhow oo ta'amulin ama u fiirsashata ugu dhow والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين